bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rab alcaalamiin wsali allahuma wslm wbaaraka cala nabiyina moxamed wcala alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacdu faslun mualifku wuxuu yidhi faslun wasalaatu lciidayni labada ciidood salaadoodu sunnatun sunno weeye mu'akadatun oo la adkeeyey ah, waajib ma ahee horta waa sunno labada salaadood ee ciidda ah maxaa yeelay horaan u soo barannay salaad waajiba waa uun shanta salaadood soo maynaan soo baran wixii ka soo hadhay marka e, cinda almadhab waa sunna laakiin waa sunna mu'akada sunno la adkeeyey weeye maxaa yeelay limuwaadabatihi sal lla slam nebigu wuu daa'imi jiray wuxuusan nebigu weligii ka tegin ayaa waxaa la yidhahdaa sunna mu'akada saasay ka wadaan maana ayb wa hiya salaada ciidu rakcataani waa laba ragcadood waa la ogolyahay yukabiru wuu takbiirsanayaa ama labada ragcadoodoo yukabiru uu takbiirsanayo filuulaa midooda hore sabcan toddoba takbiirood buu takbiirsanaya siwaa takbiirati alixraami oo takbiiratu lixraam ayna ku jirin marka maalan eh, salaada gasho salaada ciidda oo aad ducaaul istiftaaxa akhrido kadib ayaa waxaad takbiirsanaysaa toddoba takbiirood toddobadaa takbiirood kuma jirto takbiirtii aad salaada ku gashay takbiiratu lixraamka toddoba kaloo ka baxsan baad takbiirsanaya yukabiru wuu takbiirsanayaa fi luulaa fi rakcati luulaa ragcadda hore dhexdeeda wuxuu takbiirsanayaa sabcan toddoba takbiirood oo siwaa takbiirati alixraami takbiirta salaada lagu galay aynan ku jirin toddoba kale wa fi aaniyati ragcadda labaadna wuxuu takbiirsanayaa hamsan shan takbiirood siwa takbiirati alqiyaami oynan ku jirin takbiirtii istaagga bimacnaa markaad ragcadda labaad sujuuddeedii u dambaysay markaad ka soo istaagto soo allahu akbar dhihi mayse allahu akbartaasi aad istaagga tidhi kuma jirto shantan dambe shan ka madax bannaan wey macnaha saas weyaan iyada marka lagu daro meeqay noqon marka lix taa kalena takbiiratulixraamka marka lagu daro sideed saas wey wayakhtubu wuu khudbaynayaa bacdaha a salaada ciidda kadib wuxuu khudbaynayaa khudbatayni laba khudbuu khudbaynaya laba khudbo ayuu khudbaynaya ayib waxay uga qiyaas qaadanayaan laba khudbo nas kuma soo aroorin iyo xadiis sugane waxay uga qiyaas qaadanayaan jumcada qiyaasan cala ljumuca waa yukabiru isagoo takbiirsanaya fi luulaa khudbada hore dhexdeeda tiscan sagaal takbiirood wa fi ahaniyati khudbada labaadna sabcan toddobuu takbiirsanaya sida salaada ciidaba takbiiraadka ay u leedahay bay khudbada ciiduna takbiiraad u leedahay saasay ka wadaa khudbada markuu bilaabayo hadday khudbada hore tahay waa laba khudbee midda hore sagaal takbiirood buu takbiirsanaya qiyaasan cala asala bay iidan leeyihi salaaddii baan uga qiyaas qaadanaya salaadda ciidda lafteeda ayaan uga qiyaas qaadanayna ayib oo haddaad tidhaahdo salaaddu salaada ciidda ragcadda hore meqe toddoba khudbadan muxuu ka dhigay sagaal okay labada ziyaadada xaggee buu ka keenay ilan salaaddaa ma qiiso calayhi salaadda uga qiyaas qaadanaya salaadduna waa toddoba maxaa toddoba uga dhig wey wuxuu leeyahay waxaa lagu darayaa takbiiratu alixraamkii yah iyo takbiiratu rukuuc markaad rukuucaysay soo allah akbar maada dhihin khudbadda taa ku dar markaad salaadda gelayso allah akbar maada dhihin halkaa laba ka soo biiri marka maxay noqotay sagaal sidaasay ku noqotay wa fi aaniyati sabcan iyaduna waxay ahayd shan bay ahayd salaada khudbadana waxaa laga dhigayaa buu toddoba toddobada iyadana waxay ka imaanaysaa takbiiratu alqiyaami waalrukuuc salaada markaad tukanaysa ciidda ragcadda dambe markaad soo istaagtay oo aad ragcaddii hore ka soo istaagtay takbiirteedii mid waay midda labaadna markaad rukuucaysay takbiirteedii labadaasaa iyadana ku darmanaysa saas daraaddeed sagaal meelah iyo toddoba meelaad takbiirsanaysa ayib intaan khudbada la bilaabin wey wayukabiru wuu takbiirsanayaa min ghuruubi shamsi qoraxda dhicitaankeeda laga bilaabo oo min leylati alciidi habeenka ciidda ah ilaa an yadkhula ilaa uu galo alimaamu imaamku fi salaati salaada ilaa uu ka galayo intaasaa la takbiirsanaya salaada ciidda markay qoraxdeed waxaan u jeedaa habeenka ciidda ah qoraxdiisu markay dhacdo laga bilaabo ilaa uu imaamku salaada ciidda ka galayo inta u dhaxaysa waxaa oo takbiirta la wado ayib waa salaadee waa labada waxaan ujeeda waa labada ciidoodba markaa labada ciidood wayukabir wuu takbiirsanayaa min guruubi الshamsi qoraxda dhicitaankeeda laga bilaabo min leylati اlciidi habeenka ciidda ah ilaa an yadkhula ilaa uu galo alimaamu imaamku fi salaati salaada ilaa uu galo markaasay takbiirtu istaagaysaa markuu imaamku salaada isu taago galo wa fi اladxaa ciidda adxyada ciidul adxaaga xukumkaa hore labadoodaba wuu ka dhexeeya midda ciidul adxaa ee carafada ayaa marka xukumkan la dheer wa fi ladxaa ciidul adxaaga dhexdeeda khalfa salawaati yukabiru wuu takbiirsanayaa khalfa asalawaati salaadaha gadaashooda almafruudaati ee la waajibiyey min subxi yowmi carafata maalinta carafa subaxdeeda laga bilaabo ila alcasri casarka laga gaadho casarkaasoo min aakhiri ayaami tashriiqi maalmaha hilbawarashada yaa maalinka ugu dambeeya ah, maalin maaha maa saddexdaa ee yaamu tashriiq la maalinka ugu dambeeya casarkiisa ilaa laga gaadho bimacnaa ciidda adxaada oo carafada ayadu takbiiraadku waxay soconayaan takbiiraadku waa laba takbiiraad mutlaqa iyo takbiiraad muqayada takbiiraadka mutlaqa waa kuwan ilaa imaamku salaada ciidda uu ku tukanayo la takbiirsanayo takbiiraadka muqayadka am muqayadka ana waa kuwa salaadaha gadaashooda la takbiirsado oo iyaga subaxda carafo bisha sagaalka markay tahay subaxda maalinta carafa ee bishu sagaal tahay salaadeeda subax gadaasheedaa laga bilaabaya waa la wadayaa maalinka carafo maalinka tobnaadee ciiddaa baa la wadaya maalinta ko iyo tobnaad baa la wadaya labiyo tobnaad baa la wadaya saddex-iyo tobnaad casarkeeda marka la tukado oo la takbiirsado khalaas halkaasay ku egta maalmahaas oo dhan salaadaha shantaa gadaashooda marka la tukado waa la takbiirsanaya ayaamu tashriiqa waxaa la yidhaahdaa waa maalmaha dambe saddexdaa waa ko tobnaadka labiyo tobnaad saddexiyo tobnaadka maxaa yeelay hilbaha la qasho ayaa qoraxda la dhigi jiray halkaasaa laga wadaa ayaamu tashriiqa ayb khalfa asalawaati wa fi ladxa ciiduladxaaga dhexdeedana yukabiru wuu takbiirsanayaa khalfa asalawaati salaadaha gadaashooda almafruudaati ee la waajibiyey min subxi yowmi carafata maalinta carafa subaxdeeda laga bilaabo ila alcasri casarka laga gaadho min aakhiri ayaami tashriiqa midka ugu dambeeya casarkiisa laga gaadho ayb itibaaca saas salafkaas sidaa samayn jiray ridwanullahi calayhim saxaabada iyo salafki iyo taabiciintiiy waa la soo kala gaadhay marka sidaasaa lagu wadaya faslu wasalaatu lkusuufi madoobaadka salaadiisu sunnatun way mu'akadatun oo la adkeeyey ah, salaada kusuufka waa madoobaadka ama dayax ha noqdo ama qorra ha noqoto iyadana waa sunno mu'akada eh, kitaabka umka imaamu shaafici caleyh raxmat ullah waxaa ku yaalla inuu yidhi laa yajuusu tarkuhaa lagama tegi karo waa hadal wujuub faa'iidaynaya laakiin waxay leeyihiin shaaficiyadu eh, wujuub kama wade wuxuu ka wadaa laa yajuusu tarkuha wuxuu tilmaamayaa sunanimadeedu say u adagta saasuu ufasiraya fain faatad hadday tagto oo salaaddii ay kusuufku tagto lam tuqda lama qalleeyo salaadda ciidda waa la qalleeyaa salaadda ciidda hadday tii jamaacada ku dhaafto waa tukan hadduu waktigeediiba na dhaafo oo bishii oo dhalatayba aan arki weyno oo gelin dambe la arko maalinta xigta barqinkeedaa la tukanaya salaada ciidda saas daree dib baa laga tukan karaa soo ma amaa salaada kusuufka hadday tagto lam tuqda lama qaleeyo say ku tegi bimacnaa maalan sababtii loo tukanay sababtii keentay oo madoobaadkaabaa meeshii ka baxay dayixii waaba iftiimayba qoraxdii waaba iftiintayba soo wakhtigeedii ma dhammaanin haddii wakhtigeedu sidaa ku tago lam tuqda markaa la qallayn maayo yani ma dhahaysid war xalay ma dayaxa madoobaday oo waan hurday haddaan tukanaya maya yani marba hadduu tago qalla male wayusallii wuu tukanayaa likusuufi shamsi qoraxda madoobaadkeeda wa khusuufi alqamari iyo dayax madoobaadkiisa rakcatayni laba ragcadood buu tukanaya fii kulli ragcatin ragco kastana dhexdeeda waxaa ahaaday qiyaamaani laba istaag labadaa istaagoo yutiilu uu dheeraynayo alqiraa'ata akhrinta fiihimaa dhexdooda uu dheeraynayo alqira'ata akhrinta fiihimaa dhexdooda uu akrinayo ayuu dheeraynaya warukuucaani laba rukuucood baa dhexdooda ah labadaa rukuucaadoo yutiilu uu dheeraynayo attasbiixa ragcad kasta ragcad kastaoo dhexdeeda waxaa ahaaday laba istaag oo akhrinta la dheeraynayo warukuucaani iyo laba rukuucoodoo yutiilu uu dheeraynayo attasbiixa tasbiixda uu dheeraynayo fiihimaa ya labada rukuucood dhexdooda duuna sujuudi sujuud samaya duuna sujuudi sujuuda iyada ma dheeraynayo waa sujuudda mooye oo iyada sujuuda dheerayn ma leh wayahdubu wuu khudbinaya bacdahaa khudbatayn wuxuu ka wadaa madoobaadku waa laba ragcadood laakiin labada ragcadood mid kasta waxay wadataa laba rukuucood iyo laba sujuudood soo ma laba rukuucood iyo laba sujuudood bay mid walba leedahay markaad intaad istaagtood xidhato ood faatixada akhrido ood qur-aan dheer akhrido ood rukuucdo rukuucdaa markaad ka soo toosto caadisoo sujuud lama aadi jir sujuud aadi maysid haddana akhrintii baa dib ugu noqonaya akhrintiiba haddana wadi wadi wadi wadi markaasaad haddana rukuuci markaad ka soo toosto ba waxaad aadaysaa sujuuddii aadaysaa waa laba sujuudood iyagu sidii un salaada caadigaa ta labaad markaad haddana soo istaagto faatixada akhrido qiraa'ad bilaabi markaad qiraa'adaasi dhammaysato waad rukuuci rukuucda markaad ka soo toosto sujuud aadi mayside haddana akhrintii baad sii wadani waad rukuuci haddana markaasaad laba sujuudood aadi halkaa maxaa soo baxay marka laba ragcadood oo wata afar rukuucood iyo iyo afar sujuudood mid walba laba rukuucood iyo laba sujuudood bay wadataa wuxuu ina yidhi marka ragcad kasta istaaggeeda mid walba laba istaag bay leedahay soo maha mid walba laba istaag bay leedahay waxaad dheeraynaysaa akhrinta waa la dheerayn suuratu lbaqara suura nisa ali cimraan qur-aan dheer baa la ahrina waa la wada ilaa oo iftiinkii soo noqdo oo madowgu meesha ka baxo ayib kadalika labada rukuucood rukuucaha markaad maraysana ragcad kasta rukuucaheeda iyadana tasbiix dheer baa la wadaya subxaan allahi da aada loo dheeraynaya ayib laakiin labada sujuudood waxaan u sujuudaha ayaga wuxuu yidhi la dheerayn maayo sidaasuu yidhi ayb khilaaf baa ku jiro fi lmadhab xadiiskana waa kusoo soo arooray in sujuudahana la dheeraynayo wayakhtubu wuu khudbaynayaa bacdaha salaada kusuufka gadaasheeda wuu khudbaynaya khudbatayni laba khudba ayuu khudbaynaya iyadana waxay uga qiyaas qaadanayaan ciiddii iyo jumcadii iyo laba khudbo khudbooyinkaasi salaada madoobaadku iyadu male leh takbiiraad ma leh allahu akbartii ciiddoo kale ma waa uun hadal dadka loo jeedinayo khudbo waa nin yani waxa way wacdi wahaakada oo laba khudba wayusiru na soo arooray ma jiro laba khudba ka dhigaye laakiin waxay leeyihin jumcadii oo kale mar hadday cibaado loo khudbaynaya tahay jumcadii bay la mid tahay wa wayusiru wuu siraysanaya oo hoos buu u qiraa'ada fii kusuufi shamsi qoraxda madoobaadkeeda wayajharu kor buu u ahrinayaa fii khusuufi alqamari dayaxa madoobaadkiisa qiraa'adii kor baa loo ahrinaysa hoos hadduu dayaxmadoobaad yahay waa habeene ya markaa qira'ada kor u ahri hadduu qorax madoobaad yahay waa maalin eh qira'ada hoos u ahri saas way macanaa ayib xadiiskaa kuso aroor faslun wa salaatu listisqaa'i salaadda roobdoontu masnuunatun iyadana waa mid la sunneeyey iyadana waa sunno mu'akad see loo tukanayaa salaadda roobdoonta marka abaaruhu dhacaan oo roob la rabo iyadana waa salaada la tukado fayamuruhum wuu amrayaa alimaamu imaamkii wuxuu amrayaa dadka bitawbati inay towbad keenaan in ilaahay loo soo noqdo towbad shuruuddeedii wadata dembiyada laga tago laga qoomamoodo ee inaan lagu noqonin la go'aansado shuruuddii wadata wasadaqati sadaqadana waa amraya ayib in dadku wax sadaqaystaan oo dadka baahan la kaalmeeyo wlkhuruujina wuu amrayaa dadku inay ka baxaan min almadaalimi ya dulmiyadii ay isu geysteen wixii ay iska dulmiyeenna inay ka baxaanoo isu celiyaan ha iscafiyaan madaalimtii yani waxa way hadday xoolo iyo cayn tahayna celi haddii aad waxaad dad ku samaysan tahayna cafi dalab waay macnaha taasuu amraya alkhuruuju bixitaan min almadaalimi dulmiyaalkii laga baxo dhiig loo geystay cirdiga xoolaha loo geystay wa musaalaxati alacdaa iyo cadowyaalka heshiintooda yuu amraya dadka isu cadowga ah inay heshiiyaan acdaadan hadda lagama wado gaaladii lagama wado ee dadka muslimiinta mujtamaca dhexdiisa isnacab in ay heshiiyaanoo ay muxuu ahaay nacaybka meesha ka saaraan taana wuu amraya ayib wa siyaami alaaati ayaamin saddex beri soonkoodna wuu amraya intaa marka lala yimaado maalinka afraad maxaa la samay marka uma kadibna yakhruju wuu baxayaa bihim iyagu la baxaya intaa maxaa loo keenay waay tawbadaa iyo sadaqadaa iyo war dulmiga hale yani wax weeyaan muxuu halaga baxa iyo ha la heshiiye iyo isnacaybka iyo shaxnaaga iyo utunta halaga baxayo soonka iyo intaasoo dhan maxaa loo hormariyey calashaani mid walba ducada aqbalkeeduu saamayn ku leeyahy soo ma tawbaddu masaa'ibta jirtaa lagu qaadaa soo ma roobkana way keentay waqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana hafaaran yursil samaaa towbaddu yacni roobka dhibicda waa keentay sadaqaduna sidoo kale weeyo ayadana xadiiskii nebigu waa kii ku soo arooray sal alay wasalam haddii dadku ay sakada diidaan dhibicdaa loo diidaa marka xoolaha la reebto iyadana waxay keentaa dhibicda in la diido haddii la bixiyana roob baa laysa siiya sadaqaduna saasay ku timi dulmiga ha laga baxana iyadana waxay saamaynta ku leedahay dulmi addoommadu markay isdulmiyaan ilahay waxyaaluhu ku ciqaaba waxaa ka mid a in roobka loo diido markay uurka wax isugu hayaanna sidoo kale waxaa lagu ciqaabi karaa in dhibicda loo diido soonkuna wuxuu nabigu sheegay sal lay wasalam dadka ducada laga aqbalo markuu sheegaya waxaa ka mida ruuxa sooman marka waxay usoo geliyeenoo intaa meesha ugu ururiyeen mid walba munaasabad buu la leeyahay ducada aqbalkeeda ilan roobdoonta waa la ducaynaya sooma saasay u keenayaan uma kadibna yakhruju waa baxayaa bihim imaamku dadkiibuu la baxayaa oo bannaanku ula baxayaa filyowmi araabici maalinka afraad fii iyaabin dharbfii iyaabi dharbaa lagu baxayaa fii iyaabi bidla yani dharka shaqada waay ah, dharka shaqada bidla bidlada waxaa laga wadaa mihna waa dharka ruuxu ku adeegto ya dharka lagu adeegto oo gurigaaga markaad jirto ku shaqaysato ku xamaalato oo dharka aan ziinada ahayn oo quruxda ahayn baa lagu baxaya saas man ayib wastikaanatin buu ku baxayaa iyo khushuuc yacni qalbigoo la xaadiriyo xubnaha oo muxuu ahaayey xasila sawdka hoos loo dhigo istikaano wa tadarucin iyo isdullayn inuu la khushuuco la isdulleeyo ayaa lagu baxaya xaalad noocaasaa lagu baxaya leanna ilaahay waa la tusayaa baahi soo maa yacani e, muuqaalkana waxay tusayaan inay u baahan yihiin alle afkana waxay uga sheeganayaan baahidooda labadaasaa la iswaafajinaya wayusallii wuu tujinayaa bihim iyaga marka imaamkii rakcatayni laba ragcadood buu tujinayaa oo ka salaati alciidayni labada ciidood salaadoodii oo kale ah takbiiraadkii xataa waa wataan markan salaatulistisqaaga sidaasuu takbiirsanayaan laba ciiddii labadii takbiiraadkii salaada ciidoo kalena waa la imaanaya sidii ciidoo kalea loo tukanaya bui manaa ayb uma marka kadibna yakhtubu wuu khudbaynayaa bacdahumaa labadaa ragcadood kadibna dadka waa u khudbaynaya waa la hadlaya ah, khayrku amraya ayb horteedna waa la khudbayn karaa bay leeyihin ragcada yani khudbadana waa la hormarin karaa waana la dembaysiin karaa labada way leeyihin ayb wa yuxawilu wuu wareejinaya ridaahu go'iisana waa wareejinaya yani go'a halkan u saaran ama cumaamadda halkan u saaran buu kala kala bedelaya dhinaceedii dhankan soo jiray xagguu marinaya dhankii xagga jiray iyo faraqii xagga jirayna xagguu soo maraya ficlan markii saa loo kala wareejiyo dhankeedii hoos jiray ee halkan saarnaa kor buu maraya soo ma dhankii kor jirayna jidhka xaggiisuu xigsanaya marka wuu ridaagiisa wuu rogayaa bimacnaa markuu qiblada u jeedsado waay mar imaamku dadkuu kusoo jeedaa waa markuu khudbaynayo marna wuu sii jeesanoo qibladu usii jeesanaya markaa qiblada uu sii jeeso buu gu'iisa kala rogayaa oo badelaya maxaa laga wadaa go'a kala rogiisa waxaa laga wadaa tafaa'ulan waa saadaal wanaagsan waay yaani waxaa la saadaashanaya sidaa go'a iyo marada loo rogay in ilaahay xaalka u rogo oo abaarahani barwaaqo iyo roob isu bedelaan wayuiru wuu badinayaa nabigaa sameyey sal lay waslam intaaso dhan wayuiru wuu badinayaa min adducaai ducaduu badinaya imaamku baryada dadka ilaahay uu baryayo ducaynayo walistikfaari iyo dembidhaafo weydiisiga alla la dembidhaaf weydiisanaya macnaha wayadcuu wuu ducaynayaa biducaai rasulilahi sal lay sl nabiga ducadiisii buu ku ducaynaya wa huwa ducadaasi ka waay qaabkaasi marka waa qaab ka mida qaababka loo roob doono qaabka labaadna waxa weeyaan waa in khudbada lagu roob doono oo khudbada jumcada imaamku gacmaha taagoo duceeyo taana nebigu waa samey sal la alay waslam ayib qaab ay soomaalidu samayso oo ma aqaano wax u jideeyey asagu sal iyo raad toona male waa dhowr qaab qaab la yidhaahdo qubuuraha hala galo ya waa la roob doonahaya quburaha hala galo sal iyo raa toona male taas waxaan iyaduna sal iyo raa toona lahayn in qubuuraha lagu wareego waxaan garanayaa annagoo yaryar oo qur-aan akhrisanno ciyaal ah ayaa abaar baa dhacday marka inta looxa looxyada madaxa naloo saaro baan qubuurta ku wareegayna waxbaan qaadqaadaynaa marka ma xusuusta wixii wuxuu ah laakiin inaan qubuurta ku wareegayno baan garanaya warqaabkaa looma roob doono waxaan iyadana roobdoonta sharcigaa ka mid ahayn inta xoolo la qasho oo meeshaa la cuno ya la dhergo in la kala tago iyadana roodoon lama yidhaahdo waxaas waxaasoo dhan waa dhaqamo meelay ka soo jeedaan aan la garanayn roobdoonta rasmi ama waa qaabkan waa salaad iyo tadaruc iyo cibaado iyo baryo iyo istikfaar iyo soon iyo wa ama ma ahe in jumcada lagu roobdoono khudbadeeda wayadcuu wuu ducaynayaa biducaai rasulilahi sal lay slm nabiga ducadiisuu ku ducaynaya wahuwa ducadaasi waxa weeye waa middan waay allahuma allah ijcalhaa allow ka dhig suqyaa raxmatin naxariis warowgeed ilaahu ka dhig yani warow naxariiseed allow ka dhig walaa tajcalhaa allow ha ka yeelin suqyaa cadaabin cadaab warowgiisa allow ha ka dhig yacni warow ama roob na lagu cadaabo allow ha ka dhig ilan ummad baa lagu cadaabay roob sooma daruuru soo socotay oy dhibici wanaagsan ka filhayeen unbaa roob ku da'day marka mid cadaab allo hanagaga dhigma walaa maxqin walaa suqya maxqin roob iyo warow wax baabi'iyana allow hanagaga dhigin yacni mid wax baabi'iyo oo xoolaha iyo guryaha iyo baabi'iyo walaa balaa'in iyo suqyaa balaa'in allow ha ka dhigin waraabin iyo roob balaayo wata allow hanagaga dhigin balaayadu waa imtixaanka shar in laysku imtixaano walaa hadmin mid wax burburiyo allow ha ka dhigin suqyaa hadmin ilahu ha ka dhigin mid wax dumiya oo wax burburiya walaa haraqin mid wax maansheeya araq waa in biyaha lagu halaagsamo inaad maanshowdoo biyuhu ku dilaan oo kaana allow ha nagaga dhigin allahuma allahyow cala aldiraabi walaakaam intani waa marka roobku kugu bato hadda isku daray imaamku axaadiis fara badan buu ka soo ururiyo isku dhex muxuu ahay wuu isku dhex sii daayey waxaa ducadan hadda ah waxay ku saabsan tahay markuu roobku intuu da'o bato oo lagu mashaqoobo lagu rafaado markaasaa lagu ducaysanaya allahuma allahyo cala adiraabi allow waxaad yeeshaa dhibicdan iyo roobkan cala adiraabi haaraha korkooda diraabtu yani waa waa waa buurta yarta adiraab waa jamcu darib daribkana waxaa la yidhahdaa waa buurta yar ama taagga yar baa la yidhahdaa ah, ilaahu meelaha korkooda yeel walaakaami iyo tuurarka korkooda bacaadka tuurimaadka ee tuuran ee uruursan a ah, ah, la yidhahdo ayib jamcu akama waay waa carro isu tagtay waxaa kaloo loo yaqaanaa alhadba adahma waa taagga weynna waa la yidhahda dhulka taagga eh weynna waa la yidhahda ayib ilaahu meeshaa dhibicda gee wamanabit shajari geeduhu meelahay ka soo baxaan allow gee wa butuuni alawdiyati togoga gudahooda allow gee gudahaas yani toga salkiisa meesha biyuhu maraan halka allow gee allahuma allayo xawaalaynaa allow dhinacyaha naga ka dhig walaa calaynaa korka naga ha yeelin dhinacyaha allow naga mari korka nagana ha yeelin waa tii yani nebiga sal ly slam markuu duceeyey khudbadii dhibicdii da'day usbuuc bay socotay ya wiig kamil ah bay dhibicdi socotay markaasaa lagu rabaan ninkii maalinkii yidhi nebi allow ducee waa la rabaadayoo abaar baa dadka isagiioo kala soo galay mise isagii isagii laxagu ka soo galay rasuul ilaahi baasha naga qabu yidhi ah, roobkan <laughs> si hana laga yidhaah markaasuu nebigu ducay sal alay slam ducadan uu ku ducayay allahuma xawaalayna walaa calayna allahuma cala adiraab walaa kaab markaasay daruurtii kala yaacday xaggay kala aaday dhibicdii dhinacyahay aaday marka ayb allahuma allayo allahuma asqina allowna waraabi haytan roobna waraabi mugiian oo noo gargaara munqid ah na badbaadiyo aafadan iyo dhibka naga saaro munqid min ashidda wa dhibka naga saaro hanii'an oo bogaagsi leh a mid wanaagsanoo wax ku qasan uusan jirin waay ayb marii'an oo hunguri mar leh marii'a waa shayga si fudud aad u liqdo cidhibtiisuna wanaagsan tahay yani maxmuud alcaaqiba weeyo wax dhiba uusan gadaashiisa ka imaanin ayib mariican oo yani daaq iyo ziyaado keena mariica waxaa la yidhahda bimacnaa mid siyaado iyo wanaag keena allow ka dhig saxan oo dhulka si adag ugu dhaca yaani si xoog leh dhibicdiisu xoog leeda caaman oo badan soo saad ma qoray a caaman adaan yani biyihiisiiyo khayrkiisuba badan yahay caamku waa midka wada gaadho waayo abaqan oo daboola mustawciban linawaxyi lardi way dhulka dhinacyihiisao dhan wada gaadhooo daboola ayib mujallilan way ku macno dhowdahay dhulka oo dhan wada amima dhulka oo dhan wada camima daa'iman oo jira ilaa yowmi ddiini ilaa maalinta qiyaamada jiray ilaa maalinka lays abaalmarinaya jiray ducadaasuu ku ducaynaya allahuma allahyow ina bilcibaadi addoommada allahuma allahyow allahuma asqina allowna waraabi alkayta roobna waraabi walaa tajcalnaa hana naga yeelin minan qaanitiina kuwa quustay ha naga yeelin kuwa naxariistaada ka quustay allow hanugu darin ee roobna sii allahuma allahyow ina bilcibaadi addoommada waxaa ku sugan wlbilaadi iyo dhulka min aljahdi oo dhib ah addoommada waxaa ku sugan oo min aljahdi mashaqo iyo dhib ah waljuuci iyo gaasho ah iyo waddanki cidhiidhi ah waxaa addoommada ku sugan oo intaas maa shay baa ku sugan laa nashkuu aanaan sheeganaynin ilaa ilayka adiga mooye aan cid kale u sheeganaynin allow addoommada iyo bilaadda waxaa haysta dhib gaajo cidhiidhi xaggiisa waxaa ka haysta waxaanaan cid kale u sheeganayn adiga mooye maa la nashku ilaa ilayk marka meeshaa maxaa cad marka wadaad wax loo sheegtay inaysan jirin soo ma wadaad dhintay oo roob muxuu ahaay abaar loo sheegtoo looga dacwooday ama roob keen la yidhaahdo warkaasi meesha ma yaalo maa laa nashku ilaa ilayka maxaa yeelay ilaahay baa dhibicdii roob keenay dhib dheefna keenay allahuma allahyo ambit allow soo saar lanaa annaga noo soo saar azarca ya zarciga beerta allow noo soo saar iyo badarka wa adira ilaahayow darari lanaa annaga waxaad noo dararisaa addarca candhadana allow noo darari yani candhada xoolaha la maalo way macnaha xoolihii la maalahaylen xoolay ku dhaqmi jirn beer iyo xoolay lahaayeen soo ma ilaahow beerahana wax nooga soo saar candhada xoolahana noo darariyo caanaheeda noo badi wey manaa ayb waanzil allow deji calaynaa korkanna waxaad nagu soo dejisaa min barakaati samaai samada barakaadkeeda xaggeeda wax nagaga soo deji wa ambit bixi lanaa annaga min barakaati alardi dhulka barakaadkiisana wax nooga soo saar wakshif allow fayd cannaa xagnaga waxaad naga faydaa min albalaa'i balada xaggeeda ama balada xaaluu ka mid yahay maa laa yakshifu wuxuusan faydi karin hayruka adiga cid aan ahayn ciidaan adiga ahaynoo maanta faydi karta ma jirto meel loo carari ma jirto jin iyo insi iyo walaa weli iyo walaa rusuul iyo walaa malag iyo wax wax faydi karoon adiga ahayn ma jiro tawxiidka saxdaa ka isagaa wa waana tawxiidka culimmada iyo madaahibta iyo fuqahada iyo laga soo gaadhay wa waxaan kaleetee makhluuq wax loo raadsanayahay waxay culima keentay maaha waa wax caamo iyo caamo la galeen un warkooy keeneen wa allahuma allahyw inaa anaga nastafiruka waxaanu dembidhaaf baan ku weydiisanaynaa maxaa yeele innaka adigu kunta waxaad ahaatay hafaaran mid mid dembidhaaf badan fa arsil allow dir asamaaa samadi waa roobkaa laga wadaa calaynaa korkanaga kusoo dir midraaran isaga oo dararsan isaga oo dararsanoo dhibici badan wey manaa wada wey manaa yani aad u daaya intaasuu ducadaasuu marka ku ducaynaya ducadaasuu ku ducaynaya wayaqtasilu wuu qabaysanayaa roobkiibaa da-ayo waa la helay dhibicdii markaa wayaqtasilu wuu qabaysanayaa marka filwaadi togi idaa goortii saala uu dureero togii markii biyo keeno biyuhu socdaanna ruuxu wuu ku qabaysanaya ayib saasaa sunna oo ah. nabigeena sal alay wasalam ee roobku markuu da'ay intuu marada faytay iyuu isu dhigay dhibicdii roobku isu dhigay nebigu sal lay slm markii la yidhi waxaa saa u yeeshayna wuxuu yidhi innahu cadiiu cahdin birabbihi yacni rabbigii xaggiisuu ka yimid oo ku dhow yahay xagga alluu ku dhow yahayo yani cahdiga iyo wakhtiguu rabbi ka yimid baa dhow wayusabixu wuu tasbiixsanayaa ruuxu lilracdi unkadka walbarqi iyo hilaaca dartii yani hilaaca agtiisa markuu hilaacu dhaco iyo unkadka markuu dhawaaqaba markaaba wuu tasbiixsanayaa wuxuu leeyahay subxaana man yusabixu alracdu bixamdihi waalmalaa'ikatu min khiifatih saasuu dhahaya xadiiu maali baa kuso aroor maali warinayo caamir bn cabdillahi bni zubayr ayaa ku soo arooray ayb faslu wasalaatu alkhawfi cala alaaati adrub salaada cabsidu ayadana waa saddex nooc cala alaaati adrubin waa saddex nooc weeye salaada cabsidu salaatulkhawfka waxaa laga wadaa xilliga la cabsado oo dagaal lagu jiro oo cadow layshayo oo yaa waxaa la rabaa salaadiina in la tukado jamaacadiina la ilaaliyo laanna jamaacada iyo wada tukashadu qaybo badan oo salaada ka mida ah arkaanteeday ka muhiimsantahay sida qur-aankuba kutusayaba maxaa yeelay marka cabsi jirto arkaan badan oo salaaddii ka mida ah looga tegi ama wax badan oo salaaddii ka mida ah looga tegi ama waxyaala oo kalaa loo samayn cala jamaacada in la ilaaliyo waxay ka mid tahay adilada loo deliishado jamaacadu inaysan sunno ahayne ay waajib tahay ah, saas man aad bay waakauta axaduhaa waxa weeyaan saddexda noocee loo tukado midkood waxa waaye an yakuuna waa inuu yahay alcaduwu cadow fii hayri jihati alqibla jihada qiblada dhinacaan ahayn waa inuu cadow kaa xigo qiblada aad u jeesanayso salaadda ula jeesanaysa dhinacaan ahayn yuu cadowgii kaa jiraa ama gadaal buu kaa jiraa ama midig buu kaa jiraa ama bidix buu kaa jiraa qiblada dhinacaan ahayn buu kaaga beegan yahay markaasee loo tukanaya marka fa wuu qaybinayaa alimaamu imaamkii wuu qaybin ciidanka firqatayni laba kooxood buu u qaybinaya firqatun kooxi taqifu way istaagaysaa fii wajhi alcaduwi cadowga qumaatigiisa ama wejigiisay istaagaysaa meesha cadowgu ku beegan yahay oo laga filayo halkaasay iyadu tegaysaa oo cadoway ka hortegaysa ayib wa firqatun kooxina khalfahu imaamka gadaashiisa istaagaysa fa yusallii markaasuu tukan wuxuu tujinayaa bilfirqati kooxdii buu tujin allatii kooxdaasoo khalfahu gadaashiisa ahaatay ragcatan hal ragcad buu tujinaya uma markaa kadibna tutimu way dhammaystirani linafsihaa nafteeda u dhammaystirani salaada la tukanayo waa laba ragcadood koox soo cadowga kama horgeynin kooxdii gadaashiisa istaagtay salaaddii way isla xidhanayaan isaga imaamkii iyo iyagii baa salaaddii wada gelaya faatixadii baa la wada akhrin waa la wada rukuuci waa la wada sujuudi markay ragcaddaa hore dhammaato asagii ragcaddii labaad buu isu taagay soo maha ayagu maxay samaynayaan way ka goosanayaan ragcaddii u laabnayd bay degdeg ku dhammaysanayaan asaguna taagnidii buu ku hadhayoo qiraa'aduu dheeraysanaya soo ma markay dhammaystaanoo ragcaddii labaad la yimaadaan bay salaaddii ka baxayaan asagiina aawey waa taagan yahy sooma ragcaddii labaad buu taagan yahy way ka baxayaan kadibna way tegayaan xagee tegayaan qoladii cadowga hor joogtay bay soo bedelayaan booskoodii bay tegayaan qoladii baa imaanaysa imaamkiioo ragcaddii labaad u taaganoo qiraa'adii dheereeyey bay ku soo xidhanayaan soo ma markay ku soo xidhaan ragcaddaasay la tukanayaan ragcaddaa markay la tukadaan asagu atixiyaadsanayo maxay samaynaya atixiyaadka markuu galo way ka goosanayaan waa istaagayaan ragcaddii u laabnayd bay la imaanayaan isagana atixiyaadkiibuu ku daahayaa atixiyaadkii bay ku soo gaadhayaan way la atixiyaadsanayaan salaaddii bay ka wada baxayaan ma la fahm soo farsamo adag maaha waa mujaahidiin salaadoodii iyo jihaadkoodii bay isku wata waay ah, rag kala qaaday maa marka qaabkaasaa loo tukan sida wuxuu yidhi marka fa wuu tukanayaa bilfirqibati wuu la tukanaya oo tujinayaa way allatii firqadaasoo khalfahu gadaashiisa ahaatay oo salaadda la xidhatay ragcatan hal ragco uma kadibna tutimu way dhammaystiri linafsihaa nafteeda goonideeday u dhammaystiranaysa oo ragcaddii u laabnayd bay dhammaystiran way ataxasan way ka baxayaan ayib wa tamdii way tegi markaa markay salaadeeda dhammaysato ilaa wajhi lcaduwi cadowga wejigiisii bay tegayaan meeshii cadowga ku beegnayd ee qoladii hore joogeen bay tegayaanoo soo bedelayaan wa ta'tii markaa waxaa imaanaysa altaa'ifatu kooxdii alukhraa ee kale ee cadowga hortiisa joogta fa wuu tujinayaa bihaa iyadana ragcatan hal ragcad buu imaamkii tujinaya oo ragcaddii uu taagnaa ay ku gaadheen wa tutimu way dhammaystiri kooxdaasina linafsihaa nafteeda gooni ahaanteeda u dhammaystiriyo ragcaddii labaad bay goonidooda ula imaanayaan ayb wayusallimu wuu la salaamo naqsanayaa bihaa kooxdaa labaad buu la salaamo naqsanaya oo xaggee buu ku sugayaa ataxiyaadkuu dheeraynaya adkaartiisa halkaasuu ku sugayaa intay ragcadda labaad la imaanayaan saas way macanka laba goor buu qoladaas sugay ogow marna wuxuu ku sugay taagnidii buu ku sugay intay imaanayeen marna ataxiyaadkiibuu ku sugay intay ragcaddii labaad soo dhammaysanayeen saassaasuu la salaamo noqsanay ayib waa salaaddii nebiga sal lla alay wasalam duulaankii daaturiqaac duulaanka markuu galay salaaduu tukaday waay ayb waani xaal suurada labaad ama nooca labaadi waxa wey ama qaabka labaad an yakuuna inuu yahay cadowgu fii jihati alqibla dhankii qibladuba hadda jiraaba xaggii loo jeedsanayey ee salaada loola jeedsanayay buu cadowgu ka jiraa markaa ayb markaas waxuu samaynayaa fayaifuhum wuu safaya alimaamu imaamkii ciidanka wuu safaya safayni laba saf buu ka dhigaya wayuxrimu wuu la gelayaa salaada bihim ayagoo idil buu salaada la xidhanaya laba safoo isdaba taagan buu ka dhigaya ama saddex ama waxay noqdaanba laba saf markuu u qaybiyo salaada dhammaan way wada gelayaan maca imaamkoodii salaada waa la wada xidhanaya ayib qiraa'adii baa la wada akhrinaya waa la taagan yahay soo ma waana la iswardiyiinhayagow waa la wada rukuucayaa rukuucdii baa laga soo wada toosaya intaana waa la iswaardiinaya ilan cadow gantaal iyo madfac kugu soo tuuraya ma jirin soo ma iyo xabad miilfu kaaga soo tuurahay waa rag isku soo dhowaaday oo uun muxuu ahay leeb iyo e, e, waran iyo e, muxuu ahay fallaadh iyo waxaanaa jiri jiray soo ma asagana waad iska fiirinaysaayo haddee intuu soo ordahayaba waaba dagaalkaad geli xaaladdu waa xaaladii manaa waxaa laga hadlayaa dagaalka hore bidaa'igaha sidii ahaan jirtay marka hortaaduu kaa jira waad iska fiirinaysaa markaad rukuucsan tahay markaad kasoo soo toosa markaad taagan tahay ciidankao dhan baa iska wada waardiyen kara soma halkaasaa lasla gaaay marka ayibsujuudi baa timid marka ayagoo intii hore waa la wada socday sooma faidaa goortii sajada uu sujuudo imaamku sajada waxaa sujuudaya macahu la tirankiisa axadu safayni labadii saf mid ka mida labadii saf mid ka mida midka xiga dheh ayaa la sujuudaya labada sujuudood bay la dhammaysanayaan qoladaas qoladii kale awe wa waqafa way istaagayaan asafu alaakharu safkii labaadi waa taagnaanaya yaxrusuhum xaaluu waardiyeynay ilan nin sujuud aadoo fadhiistay la soo galmogta soo ma haddaabaad sujuud aaday intaad foorortaa lagaa soo duldhici ama fadhigaad fadhido wax meel fog wax kama arkayside waa lagu soo gaban sidaas daraaddeed qoladan taagani ishoodu cadowgii bay la jirtaa dhaqdhaqaaqiisay waardiyeynayaan qoladan intay sujuuddooda soo dhammaysanahayaan ayagu waardi bay ku jiraan fa idaa goortii rafaca uu soo kor noqdo imaamkii markuu soo kaco oo sujuuddii ka soo kaco isaga iyo qoladii hore raacday sajaduu qoladii kalaa sujuudaya oo sujuuddii u dabamaraya imaamkii iyo qoladiisiina markaa maxay gelayaan waardi bay gelayaan qoladii markii hore ka hadhay baa hadda sujuuddoodii aadayo soo sujuuday markay soo sujuudaan maxay samaynayaan walaxiquu way soo haleelayaan way soo gaadhayaan marka xaggey ku soo gaadhayaan ragcaddii labaad ragcadda labaadna saam baa loo tukanay ya labada safbaa safna xilliga la sujuudsan yahay sujuudda loo fadhiyo yuu safna waardi ku jiraa safna imaamkiibuu la tukanaya kaa waardiga ku jirana qoladani markay soo kacdo ayuu daba marayaa soo sujuudaya kadibna wuu soo gaadhaya salaadaasi waa salaada labada ragcadood midda saddexdan maxaa la ayadana sidoo kale laakiin qaabkii hore kan ka horreeyey salaadda laba ragcadooda hadduu ragcad ragcad tujiyey midda saddexdaa muxuu samaynaya qaabkii hore mid laba ragcadood buu tujin midna hal ragcad buu tujin labada kooxood soo ma hadday afar ragcadood tahayna ya laba labo labuu qolada hore tujinayaan way dhammaysanayaan way tegayaan labana qolada dambaa la tukanaysa labadaa markuu tujiyay atixiyaadkuu ku hadhayaa labadoodii kale la imaanayaan way soo gaadhayaan marka saas laba haddii laguu sheegay faqis calaa hada waad fahmi kartaa inta kalena mana ayb wاhaaliثu noocaas qaabka saddexaadi waxa weeye <coughs> an yakuuna waa inuu yahay markay salaada tukanayaan ficilku markay taago cabsi abaa ah jirta waramaa la isgalaa waltixaami alxarbi iyo dagaalka hilibowgiisa iltixaamu alxarbi waxaa la yidhaahdaa in ragga dagaalamaya sida hilibkoo kaleeto ay isugu dhagaan laysku qasmo aan la kala socnaynba iltixaam baa la yidhahdaa sida hilibku isugu dhagan yahoo kaleetaa laysdhex galay oo la kala miirmi waayo gacantaa laysula isula way mid la dhihi jira markii sidaasoo kale bahashu isugu qasanto ama meehe cabsi daran ay jirto fayusallii markaa wuu tukanayaa kayfa amkanahu si alla sidii ugu suurowda ya oo maxay ah macnaha raajilan buu tukanayaa isaga oo lugaynaya aw amase raakiban mise isagoo gaadiid saaran buu tukanaya mustaqbila alqiblati qiblada u jeeda wahayra mustaqbilin aan qaabilsanayn lahaa iyada qibladii aan qaabilsanayn ama qiblo u jeeso ama ka jeeso ama soco orod ama gaadiid saarow tuko si alla say kuugu surowda haddii aad sujuuddii iyo ka gaadhi weydo rukuucdii ishaar madaxa ka tuko ah, adoo xabadda ridaah madaafiicda ganaah saada ku hay ah, saas qalbiga iyo iimaaga mar intaa bahashu noqonaysa marka waxaad garanaysaa shareecadeenna iyo diinteenna sidayna xaaladna uga tegin hadda yani wax weeyaan adduunkan hadda meel fogba layska soo tuurahayo maasha laysku soo ganahayo xaaladan dambe baad mooddaa hadda inay waxoogaa waa lagu tukan karaa laakiin xaaladda laga boqo in ciidanka wada joogaba madfac ku habsado markaasi wax weeyaan kayfa amkanay noqonaysa si alla say u suurowdo baa markaa loo tukanaya shiddat lkhawf way markaas saas way maanaa ayib wayaxrumu waxaa xaaraamkaa intaasuu salaadihii kaga soo baxay halka wuxuu ka gelayaa labisiyada ayuu gelayaa oo ragga labiska xaaraan ah ayuu gelaya wayaxrumu waxaa xaaraam ka ah cala rijaali ragga korkooda waxaa xaaraam ka ah lubsulxariiri xariirta xidhashadeeda watakhatumu iyo kaatumaysi bidahabi dahab inay kaatumaystaan dharka xariirta xidhashadiisa ragga xaaraan buu ka yahay dumarkase waa loo ogolay dahabka inay raggu kaatun ka dhigtaan ayadana waa xaaraam dumarkase waa loo ogolyahay inay dahab ku labistaan wayaxillu xalaal buu u yahay lilnisaai dumarkase xalaal buu u yahay waa kee xariirta iyo dahabka labaduba wa qaliilu dahabi dahabka intiisa yar wa kaiiruhu iyo intiisa badanba fi taxriimi xagga xaaraamnimada ama xaaraamaynta sawaaun waa siman yahay yacni dahab yar iyo dahab badan midna raggu ma xidhan karaan xataa wax yar oo meel ku jira xataa ma xidhan karaan allahuma waxay yidhaahdaan haddii eh, muxuu ahaayey eh, meelaha lagaa maarmaan uu noqdo kale wax kaloo badiila la waayo ruuxuna uusan ka maarmi karin maalan ilig oo kaleeto haddii maadooyinkii kale oo dhan ay xamili waayaan oo markaa ay noqoto un dahab unbaa meeshaa xamili kara markaasaa ilig dahaba loo gelin kara taas way macanaa qaliilu dahab iyo wa kaiiru waydaa goortii kaana uu ahaado bacdu thawbi taasi waxa weeyaan waa dahabka in yar iyo in badantoona raggu kama labisan karaan laakiin xariirta waa la kala qaadiyo asalkeedu waa xaaraam waidaa goortii kaana uu ahaado bacdu thawbi marada qaarkii ibrisima ibrisaman hadduu xariir yahay ibriisamku waa xariirta dharka marada qaarkeed baa xariir ah wa bacduhu qaarkiina quطnan uu yahay uu yahay cutub muxuuha muxuuha suuf maxaa la dhihi jiray cudbi a cudbi waa suufka a ayib aw amase kataanan uu yahay kataankuna waa waa maado kaloo geed kaloo laga sameeyo dee dharka laga sameeyo hadduu labadaa mid yahay qaarna uu ibrisam yahay jaaza waa bannaan yahay lubsuhu xidhashadiisu waa bannaan tahay maa lam yakun hadduusan alibriisamu xariirtu hadduusan ahayn haaliban mid badan yani maradu way isku jirtaa xariirna waa ku jirtaa ya maado kalena waa ku jirtaa suuf baa ku jira tanbaawaaa ku jira kataan baa ku jira yani laakiin xariirna waa ku jirtaa haddayna xariirtu badnayn raggu waa xidhan karaan buui hadday xariirtu badan tahayna oo marada inteeda badan xariir tahayna ragga xaaraan bay ka tahay masaladu sidaas ilaaqeedu waxoogaa xadiidka markaan fiirino waa ka duwantaho xadiidku wuxuu tilmaamayaa wax uun labadaa farood iyo wax la mida xariiqimo yaryaroo adugu labadaa farood aan ka badnayn xariirta marada ku jirta hadday tahay dhib male raggu waa labisan karaa laakiin hadday xariirtu badato marka raggu kuma labisan karaan ayb faslun wayalzamu fi lmayiti halkaa waxaynu ka gudagallay waxaa inagaga dhammaaday kitaabu salaa baa halkaa ku eg halkan waxaa ka bilaabanaya muxuu ahaayey janaa'iz janaasooyinkii baa halkan ka bilowday janaasada ruuxa markuu dhinto iyo axkaamta ku saabsan <coughs> waxyaran ku darno faslun wayalzamu waxaa laazimaya fi lmayiti meydka waxaa dhexdiisa laazimaya arbacatu ashyaa afar shay baa laazimaya ruuxu markuu dhinto meyd yahay afar shay baa laazimaya yuu ku laazimayaa dadka nool buu ku laazimaya ilan ruux dhinto isaga wax kuma laazimaan usluhu baa laazimaya dhaqitaankiisaa laazimaya qaabka loo dhaqayo inoo keeni doonaa wa takfiinuhu in la kanfo oo maro lagu marmaro wasalaatu iyo tukasho calayhi korkiisa lagu tukado wa dafnuhu iyo aasidiisii in la asturo afartaasaa waajiba wanaani laba laba ruux laba mayd laa yughasalaani lama dhaqo walaa yusallaa lagumana tukado calayhimaa korkooda waa labadee ashahiidu ninka shahiiday fii macrakati lmushrikiina gaalada dagaalkeeda ku shahiiday gaalada muslimiintii ka dhexaysa eh, dagaalka waandhihila muslimiintii gaalada ka dhexaysa ninka ku dhintao lagu dilay shahiidkaasi la dhaqi maayo dhiiggiisaa lagu aasaya ayib wasiqtu ka labaadna waa dhiciska ka hore waa ashahiidu fii macrakati lmushrikiin muxuu ka reebaya markuu le macrakat lmushahiid fii macrakati lmushrikiin muxuu meesha ka saaraya shuhadada kale leanna shuhadadu waa badan yihin ya waxaa ka mid a ruuxa daacuunku dilay islaanta umul raacday ee muxuu ahaaye ruuxa biyuhu dileen ruuxa gurigu ku dumay shuhadaa ummatii nabigu wuxu sl waa badan yihin mar kuwa xagga xukumka aakharo shuhaday ka yihin laakiin xukumka adduunyada shuhado ma qaadanayaan waxaa loola dhaqmaya ruux caadi oo dhintay shahiidka xukumka adduunka shahiidnimo ku qaadanayeen la dhaqaynin waa shahiidulmacraka saas way maana macrakat lmushrikiin mushrikiin muxuu yidhi ya dagaalka muslimiinta dhexdoodaa ninka ku dhintay ee lagu dilay shahiid ma aha soo ma dagaalkaasi waa fitno sidaas daraaddeed intaasoo nin baa naga shahiiday qabaaishu leeyahi waxba kama jiro iyo kooxahan islaynaya hahiidmacraka wa oo mushrikiinta lala dagaalamay wasiqtu dhicidhiciska way midka xiga alladii dhiciskaasoo lam yastahilla aan sawdaynin saarikhan isagoo qayliyaya mid sawd qaylaa ilmaha yarkaee dhiciska ee soo dhacay isagoon yacni aan dhawaaqaynin aan qayliyaynin aan ooyeynin hadduu soo dhacoo qayliyo macnaa naf buu ku baxay soo ma marka waxay leeyihiin waa la dhaqi soo ma waa la dhaqi marka laakiin hadduu soo baxo isagoona hadlaynin macnaa meydbuu ku soo dhacay inuu meyd ku dhacay maxaa lagu garanayaa bimacnaa qayle iyo male oohin male ayib kaa isagana la dhaqi maayo wayuqasalu waa la dhaqi almayitu meydkii waa la dhaqi witran tiro isdheer baa loo dhaqayaa inta gooree jidhkiisa biyo la marina waa inay tira isdheer noqoto kolba sidii loogu baahan sidii nabiguba yidhi sal lla alay waslam saddex goor baa la dhaqi haddii ka badan loo baahdo shan baa laga dhigi haddii ka badan loo baahdo toddobaa laga dhigi tiro isdheer wa yakuunu wuxuu ahaanayaa fii wali guslihi dhaqitaankiisa u horeeya waxaa ahaanaya dheh sidrun gob baa ahaanaya ah, waa geed yani wax lagu nadiifiyo waay sidrigu geed gob la yidhaahdo waxbaa lagu nadiifiyaa isaga iyo gasaangasta iyo geedaha jira saabuun ahaan loo isticmaali jira hadda bedelkeeda waxaa la isticmaali karaa waxyaalaha kale wax lagu nadiifiya saabuunaha iyo waxaasaa la isticmaali kara marka dhaqmada ugu horaysa baa laga dhigayaa wax wax nadiifiya ama gobka ama saabuun ama wuxuun wa fii aakhiri shayin shayga ugu dambeeya dhexdiisa isagana waxaa laga dhigayaa minkawa fii aakhirihidhe wa fii aakhirihi dhaqmada ugu dambaysana waxaa laga dhigayaa shay-un shay baa laga dhigayaa oo min kaafuurin kaafuur ah kaafuurku waa waxyaabaha udgoon waa maaddo udgoon oo cadar ah haa dhaqmada ugu dambaysana waxaa lagu samaynaya wax udgoon baa lagu daraya wa fii aakhirihi dhaqidda ugu dambaysa aakhirkeeda wa fii aakhirihi fii aakhiri husli wa wa fii husli aakhirihi fii awali husli sooma dhihin fii aakhiri uslihi wey dhaqidiisa midda u dambaysana shayun waay yaa ahaanaya oo minkaa fuurina biyaha lagu darayaa maydkaa la marmarinaya waa la udginaya wey man ayb taa waa dhamada nabiga sal lay sl gabadhiisii zaynab markay dhimatay dumarkii dhaqayay buu intaaba amray wayukafanu waa la kanfayaa maydka fii alaaati ahwaabin saddex maro ayaa lagu kanfayaa biidin oo cadcad saddex maroo cadcad baa maydka kafan looga dhigaya saddexdaasoo laysa uusan ahanin fiiha dhexdeed qamiisun shaati walaa cimaamatun cimaamadana ayna ku jirin cimaamadna aan lahayn saddex maro oo cadcad yaa oo balayn ah oo aan lahayn qamiis qamiiska waxaa laga wadaa shay kasta oo jidhka korkiisa lagu tolo shaatiga iyo qamiiskana isticmaalno kullu wada qamiis wa ah, saddexdooda midna qamiis laga dhigi maayo saddex maro oo caadi oo oo qaydad ah baa laga dhigay walaa cimaamatun cimaamadna ayna ku jirin cimaamadna lagu dari maayo waa maryihii nabigeenna lagu kanfay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh baa sidaa ahaa caaisha siday tilmaamayso saddex maro oo yamaaniyeyn ah yman yamaaniye ah ayaa nabiga kafan looga dhigay oo aan qamiis iyo cimaamad ku jira saasaa sunno ah laakiin hal maro way ku filantah hal maroo jidhkiisa wada gaadhaya waa kifaaya inta kale waa sunna wayukabbiru wuu takbiirsanayaa calayhi korkiisa ruuxa ku tukanaya maydka arbaca takbiiraatin afar takbiiradood maydka marka lagu tukanayo salaada janaazada afar takbiirood afar allahu akbar baa ku jirta yaqra'u wuu ahrinayaa alfaatixata faatixaduu ahrinayaa bacda aluulaa allahu akbarta u horaysa gadaasheeda takbiirta u horaysa markuu takbiirsado gadaasheeda waa faatixada ayib faatixada kadibna iyadana waa takbiir baa ku xig soo maa wayusallii wuu ku salinayaa cala nabiyi nebiga korkiis sal lay slam bacda aaniyati takbiirta labaad gadaasheeda ayb wayadcuu wuu ducaynayaa lilmayiti meydkuu u ducaynayaa bacda aaliati takbiirta saddexaad gadaasheedana meydkuu u ducaynaya soo maa afar takbiira soo maha takbiirta u horraysa waa tii salaada lagu gelayay faatixadaa la akhrinaya takbiir baa ka dambaysa soo ma salligii baa ka dambeeya takbiir baa ka dambaysa soo ma maydkii baa loo ducaynaya takbiir baa ka dambaysa waa la salaama naqsanaya ah, saas mana imsaan sheegnay afar soo ma ah. maydka markuu u ducaynayo muxuu leey marka fayaquulu wuxuu leeyahy maydka markuu u ducaynayo allaahumma haada kani cabduka addoonkaagii weey wabnu cabdayka labadaadii addoon ilmihiisii waay yani hooyihi aabbo waay yani laba addoonood leedahay baa allow dhalay oo ilmo u yahay kharaja allow wuu baxay min rawxi dunyaa adduunyada saxansaxadeediibuu ka baxay wa sacatiha iyo waasacnimadeeda rawxa waxaa la yidhaha alrawxu waa nasiimu riix yani dabaysha saxansaxadeeda yani dabaysha latiifka ah ee fudud ayaa la yidhahda ayb wamaxbuubuhu kharaja min rawxi dunya wa sacatiha adduunka waasacnimadeedii waa ka soo tegey wamaxbuubuhu wamaxbuubuhu maya wamaxbuubihi kuwuu jeclaana waa ka soo tegey waa ka soo baxay wa axibbaa'uhu fiiha dadkii uu jeclaaye adduunka dhex joogayna iyagana waa ka soo tegey waa soo dhaafay ilaa dulmati alqabri qabriga mugdigiisuuna soo aaday iyo wamaa shay huwa isagu laaqiihi uu la kulmayo qabriga kula kulmay oo imtixaankii iyo su-aalihii ah allow halkaasuu soo aaday adduun wuxuu ku haystayna ka soo dhaqaaq kaana wuxuuse ahaa yashhadu mid qira adduunka markuu joogay an laa ilaaha ilaa anta cid xaq lagu caabudo inuusan jirin adiga mooye waxdaga keliga xaalaata laa shariika laka wax kula wadaagana inuusan jirin ayuu qiri jiray wa ana muxamadan muxamadna cabduka inuu addoonkaagiiya warasuuluka rasuulkaagiibuu qiri jiray wa anta aduguna aclamu adaa nooga ogaansho badan bihi isaga mina annaga adaaba nooga xoogagaalsan allahuma allahw inahu isagu nazla bika waa kugu degay allow martibuu kuu yahay nazla bika allow waa ku martiyey martibuu kuu yahay wa anta adiguna khayru manzuulin mid la martiyo midka u khayr badan baa tahay bihi isaga allow cid lagu dego oo la martiyo adaa u khayr badan wa asbaxa wuxuu ahaaday faqiiran mid baahan ilaa raxmatika naxariistaada mid u baahan buu ahaaday wa anta adiguna haniyun mid ka kaaftoomaa tahay can cadaabihi cadaabkiisa waad ka kaaftoontaa allaw inaad cadaabto waxba ugama baahni <clears throat> asaguse maanta naxariistaaduu u baahan yahay waqad ji'naaka annaguna alla waan kuu nimid raaqibiina annagoo rajaynayna ilayka adiga xaggaaga rajo ka qabna inaadna aqbasho shufacaa ergaynayna lahu isagana u ergaynayna allow ergaanu nahay inaad naga aqbashona yani rajaan ka qabnaa ducadanada iyo ergada aan ergaynayno allahuma allahyow in kaana hadduu ahaa muxsinan adduunka intuu jooga mid wanaag sameeya fazid siyaadi fii ixsaanihi samafalkiisa siyaadi samafalka aad u samafalayso allow u siiya siyaadiyo wax siyaadaasi wain kaana hadduu ahaa adduunka markuu joogay muusii'an mid xumaan sameeyana fatajaawaz allow iska dhaaf canhu xaggiisa hadduu xumaan sameeye ahaana allow iska caf saamax allow walaqihi allow la kulmi biraxmatika naxariistaada sababteed ridaaka allow ridahaaga la kulmi naxariistaada sababteed ballaadhan taas sababteeda allow ridahaaga la kulmiyo ridahaaga sii waqihi allow ka ilaali fitnata alqabri qabriga fitnadiisa wa cadaabahu iyo cadaabka macnaha qabriga cadaabkiisa wafsax allow ballaadhi lahu isaga fii qabri qabriga alla u waasixiya u ballaadhi wajaafi allow foge alarda dhulka can jambayhi labadiisa dhinac allow ka fogee soma ilameydka marka la dhigo qabriga lagu cadaabayo soo dhulku isuma imaanayo kuma dhegayo dhinacihiisa ma qabanayo allow dhinacyihiisa dhulka ka foge wallaqihii allow la kulmi biraxmatika naxariistaada almna ammaan allow la kulmi min cadaabika cadaabkaagu aamin ka noqdo inuu cadaabkaaga aamin ka noqdana allow la kulmiyo si xataa tabcaثahu ilaa aad soo saarto aaminan isagoo aamina ilaa jannatika jannadaada xaggiisa aad u soo saarto biraxmatika naxariistaada sababteed baanu kugu weydiisan yaa arxama araaximiina intaa naxariisata kii ugu naxariis badnaayo ducadaasaa marka loogu ducaynaya waa meydka waa ducooyin laysu keenkeenay laakiin ducooyinku waa fara badan yihin wayaquulu wuxuu leeyahay fi raabicati ah, takbiirta afraad dhexdeeda wuxuu leeyahay waa markii uu takbiirsadee allahuma laa taxrimna allaw hanaga qadinin ajrahu ajirkiisa hanaga qadinin walaa taftinna hana imtixaanin hana fidnaynin bacdahu gadaashiisa markuu dhintay isagu naga tegay kadib allow fidnaha nagu furin waqfir allow dhaaf lanaa annaga noo dhaaf walahu iyo isagaba wayusalimu wuu salaamo naqsanaya bacda araabicati takbiirta afraad gadaasheeda marka waa salaamo naqsanaya wuxuu leeyahay asalaamu calaykum ayb laba salaamood madhabku waa sidaa assalaamu calaykum assalaamu calaykum waraxmat ullahina waa lagu dir kara majmuuca laakiin wuxuu sheegay imaamu nawowi hal tasliim ah haddii lagu gaabsado xagga wejiga assalaamu calaykum waraxmat ullah inay bannaan tahay buu sheegay imaamu nawowi hal tasliim axaadiista marka la fiiriyo dhanka axaadiista labaduba way bannaan hal tasliimana waa soo aroortay in lagu gaabsado oo midigta ah labada tasliimood in lagu darana waa sax labadaba axaadiista waa ku soo aroortay hada wabillahi tawfiq wsal allah wslam wbaaraka cala nabiyina muxamed wcala alihi w saxbi waslm